alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jirnay suuraddii suurat lbaqara aayaadkeedii baynu ku soo jirnay waxaynu joognay aayadda laba boqol labaatan iyo sagaal baynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala allah uu yidhi aalaaqu maratan faimsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan aalaaqu furitaanku marataani waa laba goor waa laba mar yacni furitaanka la raajacsan karaa waa laba mar yacni waa laba talqadood weeyi fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan ay fa calaykum korkiinna waxa saaran imsaakun bimacruufin si wanaagsan inaad u haysataan oo u qabtaan fa imsaakun haysasho imsaakaasoo bimacruufin si wanaagsan ku dheehan macruuf iyo wanaag ku dheehan aw tasriixun ama sii dayn biixsaanin si wanaagsan loo sii daayo ama sii dayn ku dheehan biixsaanin samafalis wanaajin ku dheehan marka labada mar ay hore furtaan marka saddexaad ama waa inaad si wanaagsan u haysataan oo aydaan furin ama waa inaad si wanaagsan u sii daysaan oo u furtaan walaa yaxillu lakum an ta'khuduu mima aataytumuuhunna shay'an ila an yakhaafaa an laa yuqiima xuduud allah walaa yaxillu lakum idinma xalaal aha an ta'khuduu inaad ka qaadataan mima aataytumuuhunna shay'an waxaa siiseen wax ka mida inaad ka qaadataan idinma bannaano idinma xalaalaha ilaa an yakhaafa anlaa yuqiima xuduud allah ilaa an yakhaafa inay ka baqaan mooyaane anlaa yuqiima inay oogi waayaan ay ka baqaan xuduudallaahi ilaahay xuduuddiisii ay oogi waayaan inay ka baqaan mooyaane oo dabeed xaqii mid waliba ka kale ku lahaa inuu ka soo baxay nin ay u maleeyaan ama midkood u maleeyo hadday taasi dhacdo wax waa ka qaadan kartaanoo khulci baa la samayn karaa fa in khiftum an laa yuqiimaa xuduud allaah fa khiftum haddii aa ka baqdaan an laa yuqiimaa xuduud allaahi inay oogi waayaan xuduuddii ilaahi haddaa ka baqdaan kuwiina xukaamta ama wulaada ahi ama qudaadda ahi falaa junaaxa calayhimaa fiima iftadat bih falaa junaaxa calayhimaa wax dembiyi korkooda kuma sugnaa ninkiiyo qofka dumara toonna fii ma iftadat bihi waxay isku furato dembi kuma qabaan oo ninku inuu qaatana dembi kuma qabo qofka dumar inay bixisana dembi kuma qabto tilka xuduud ullaahi falaa tactaduuha tilka taa la soo sheego axkaamta la sheegay ahi xuduudullaah waa allah xuduuddiisii weeye oo allah xadeeye ee dhigay falaa tactaduuha ha ka xadgudbina waman yatacadda xuduud allahi faulaa'ika hum aldaalimuun waman yatacadda ku kastoo xadgudba xuduud allaahi allah xuduuddiisa ka xadgudba fa ulaa'ika kuwa sifada la soo sheegay lihii hum aldaalimuuna kuwa xadgudbay weeye oo dembigii dulmigay qabaanoo ku sugan fain allaqahaa hadduu ninku haweenaydii furo dalqadii ugu dambaysee saddexaad hadduu furo waxaa loo jeedaa atalqata alakhiira fain allaqahaa ninku hadduu qofkii dumar ahayd furo dalqadii ugu dambaysay falaa taxillu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrah falaa taxillu lahu xalaalu noqon mayso isaga min bacdu marka uu furay dalqadda saddexaad dabadeed markay saddexaad dalqadood dhammaadaan xalaal uma noqonayso isagii ninkii qabi jiray xalaal u noqon mayso xataa tankixa zawjan hayrah ilaa nin kale ay soo guursato kii hore uma bannaanaanayso weliba waxaa sharti ah sida markaa sunnada ama axaadiista nebigu sala allahu alayh wasalam ay sii caddeeyeen inuu guurka ninkaasi inuu ugu galmoodana waa shardi caqdi keliya kuma xalaaloobayso ee waa in galmana ku dhacdaa guurkaa gudihiis kadib markaa uu talaaqaa fain allaqahaa falaa junaaxa calayhima fain allaqahaa hadduu ninka labaad markaa talaaqoo furo falaa junaaxa calayhima an yataraajaca in danna an yuqiima xuduud allah falaa junaaxa calayhima wax dembiya kuma qabaan oo wax dembiya korkooda kuma sugna an yataraajaca inay isku noqdaan oo nikaaxii ay dib ugu soo noqdaan oo dib isu guursadaan in haddii ay maleeyaan an yuqiima xuduud allah inay oogayaan xuduudda ilaahay oo xuquuqdii ay isku lahaayeen ay ka soo baxayaan hadday sidaa u maleeyaan dib inay isu guursadaan dembi kuma qabaan macna shartiya waa bishartihi oo waa inay markaa ninkaana ka soo cadad baxdaa markuu talaaqo dabadeed isla markuu talaaqaba xalaal noqon maysee waa inay soo cadadbaxdaa markay cadadbaxdo dabadeed bay ninkii hore iyo nin kale inuu guursadaba ay u bannaanaanayso laakiin intay ciddada ku jirto nin kale inuu guursada uma bannaana wa tilka xuduud ullahi yubayinuhaa liqawmin yaclamuun wa tilka taa la soo sheegay xuduud ullaahi waa allah xuduuddiisii weeye yubayinuhaa xaaluu allah caddaynayo xuduuddiisa liqawmin yaclamuun wuxuu caddaynayaa dad garanaaya oo fahmaya ayuu u caddaynaya aayadda hore allah wuxuu inoo sheegayaa talaaqu inuu maxduud yahay oo cadadka dalqaduhu ay saddex dalqadood yihiin qofka dumara dalqadaha lagu qabayaa waa saddex dalqadood waagii hore maxduud ma ahayn oo ma xadidnayn intaan aayaadkani soo degin mid markaa xadidan ma ahayn ee waxa suutoobaysay mar kastoo uu ninku dalaaqo ooridiisa inuu haddana dib u raajacsadaa way iska bannaanayd wax hadda ma lahayn toban goor iyo ka badan isagoo dalaaqay ayuu raajacsan karayay laakiin markii dambe waa la xadiday cadadkii dalqadaha waxaa lagu xadeeyey saddex dalqadood baa lagu xadeeyey waayo saddexda dalqadood waa in markaa dee qofku marka uu ka fiirsan karo oo yacni nowcan maa haddii wax ka yaro baxsadaan oo dib markaa wax ka hagaajin karo marka cadad yarna ma aha marka si loo eego tiro badan oo ay ku dhibaatoonayso qofkii dumar ahayd yacni markaa tiro badan ay ku dhibaatoonaysana maaha oo waxaa dhacday ragga qaarkood dee intay dumarkii isira colaadsadeen inay yidhaahdeen si wanaagsanna kuu qabi maayo kuna sii dayn maayo waa furaa markuu furee ay ku dhowdahay inay cadadbaxdo ayuu soo raajacsadaa u yidhaha waan ku raajacsaday haddana mar dambu haddana furaa haddana intayna cadadbixin buu raajacsadaa markaasuu kuna qabi maayo kuna fasixi maayo marka si aan xarajkaasi u iman oo dhibaatadaasi ayna u iman ayaa loo xadiday rafcan lilxaraj ayaa loo xadiday oo dalqadihii cadadkoodii saddex dalqadood laga dhigay saddex dalqadood ba aayaddan waa lagu sheegay altalaaqu marataan waa laba mar waa laba dalqadood maxaa dalqataan loo odhan waaye marataan loo yidhi marataan waa laba mar oo marba dalqad la ridaayo waxaa laynoo tilmaamayaa labada dalqadood inaan la israacinin inay fiican tahay oo mar walba dalqad keliya haddii laga maarmi waayo la furo marka sida fiican inay tahay inaan dalqadaha la israacin ee mid mid loo furo inay ansab tahay saasaa marrataan loo yidhi tii saddexaad meeday tii saddexaadna waxa weeye waa tasriixun biixsaan waa in si wanaagsan loo sii daayo tasriixaasaa noqonaya dalqaddii saddexaad noqonaya waayo tasriixu wuxuu ka mid yahay alfaada dalaaquu ka mid yahay saas aawadeed buu qur'aanka ugu soo arooray oo allah uu yidhi fa amsikuuhunna bimacruufin aw sarrixuuhunna bimacruuf sidaas aawadeed buu halkanna ugu yimi fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan waxaabuu ka mid yahay alfaadda sariixa ee sariixu talaaqa ayuu ka mid iyo lafdi talaaqnimada aan ku caddayn ee sarbeeb ku ah waxay ahlucilmiga qaarkood ay qabaan ay ka mid yihiin mashaaficiyadu saddex lafdi inay yihiin sariixu talaaq waa altalaaq iyo mushtaqaadkeeda lafdatu talaaq iyo mushtaqaadkeeda ama ficil ha laga keeno ama markaa tatliiq ha laga cabiro ama talaaq ha laga cabiro ama tallaqtuki ha yidhaahdo ama anti talaaqun ha yidhaahdo ama daatu talaaqin siduu ka cabiraba maaddada ishtiqaaqaadkeedu waa sariixu talaaq tasriixuna waa sariixu talaaq wa kadalika firaaquna waa sariixu talaaq sida markaa waxaa saxiixa ah firaaquna waa soo arooray aw faariquhunna bimacruuf si wanaagsan uga faaruqa u sii daaye marka firaaqa iyo tasriixa iyo talaaqa saddexduba waa sariix weeye saddexduba sariix weeya labadan dambe waa tasriixa iyo firaaqa firaaqe khilaaf baa yaro galay laakiin sida saxiixa ah ayaa lagu tirinayaa sariixu talaaqa laakiin talaaqa waa lagu ijmaacsan yahay lafdatu talaaq iyo ishtiqaaqaadkeedu inay sariixu talaaq tahay bacdu ahlicilmi waxay ilxaaqiyaan khulciga ama khulcigoo maal la raaciyey ama marka waxaa fidaaga mufaadaadka ayay culammada qaarkood ku daraan wixii intaa ka soo hadhay waxay noqonayaan kinaayay noqonayaan yacni sarbeeb bay noqonayaan oo talaaq iyo khayrkiiba aqbali kara axkaam ahaanna lafdiga sariixa ah oo talaaqa ku cad ahlucilmigu waxay yidhahan niyo looma shardiyo niyo looma shardiyo markay leeyihiin niyo looma shartiyo waxaa loo jeedaa niyatuliiqaac baan loo shartin laakiin lafdiga in loo qasday in lagu dhawaaqo niyatu talafud ama niyatu yani markaa xuruufi talaaq kelmaddan xurufteeda in lagu dhawaaqo in la doonaayey waa la shartiyaa limacna alaaq macno alaaqna looga jeedi laakiin inuu ku furo eraygan oo uga jeedo eh, haweenaydiisu inay furanto shardi ma ah marka laba niyaa kala jira niyada eraygan lagu dhawaaqayo aanu khata iyo halmaan u soo bixin mar labaadkana macnaha kelmaddan uu garanayo oo macno kale aanu uga jeedin oo markaa waxa weeye laakiin macnaha ay leedahay talaaq uu u jeediy oo haddii aanu markaa eraygan macnihiisa garanayn oo afaanu garanayn loogu sheego dabeedna iyadoo wax kale moodaayo uu ku dhawaaqo waxba ku furmi maayaan marka calaa kulli xaal kelmaddan uu macnaheeda garanaayo inuu ku dhawaaqo inuu niyeeyey waa shardi laakiin qasad dalaaq inuu uga jeeday shardi maaha eraygan waan ku furay ma u qasaday inaad tidhaahdo marka uu yidhaahdo haa waanu qasday inaan idhaahdo laakiin marka waxa weeye igama ahayn inaan furaayo waxba ku baaqan maayo waayo xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu ku soo arooray salaasun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun saddex dhabtiisu waa dhab dhayashiisuna ama cayaayirkiisuna waa dhab saddexaasi waa maxay waa alnikaaxu waaltalaaqu waalcataaq waa guurka iyo talaaqa iyo xoraynta annikaaxu waaltalaaqu waalcataaq marka saddexdaa dhabtoodu waa dhab yacni marka cayaayirkeeduna dhab weeye oo dhab bay u dhacaysaa hadduu uga jeeda inuu ku cayaayiro oo cayaayir uga dan leeyahay way furmaysaa waayo lafdiga inuu ku dhawaaqo waa u qasday marka markay leeyihin culamadu niyo looma shartiyo saasaa laga tilmaamaya alfaadda aan sariixu talaaq ahayna kinaayada ah sida inuu yidhaahdo waxa weeye batta iyo yacni marka erayada la midka ah ilxaqii biahlik iyo erayada la midka ah waa kinaayadu way fara badan tahay xataa lafdiga talaaqa inuu qoro qoraalka laftiisu kinaayo ku noqonaya bay yidhahdeen culammadu oo markuu ku dhawaaqay lama mid aha bacdu cilmi waxay yidhaahdeen alkitaabatu kinaayay ka dhigantah kinaayo ayay ka dhigantao sariixi ma soo gelayso walow sariixu talaaqba ha qore mar haddaanu ku dhawaaqin marka hadduu talaaq uga jeedo talaaq bay noqonaysaa haddaanu talaaq uga jeedinna talaaq ma noqonayso ilxaqii biahlik nebigu waxbuu ku furay calayhi salaatu wasalaam qof dumara ou nebigu guursaday calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay nebiga ku tidhi ilaahay baan kaa magan galay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam laqad cudti bicadiim waxaad magan gashay cid weyn baad magan gashay ilxaqii biahlik reerkiinni haleel reerkiinni haleel waa lafdi kinaayo ah haddii talaaq looga jeedana talaaq bay noqonaysaa haddaan talaaq looga jeedinna talaaq ma noqonayso waa kinaaya marka alfaadda kinaayada saasaa niyo loogu shartiyaa oo yani marka la shardinayo in eh, looga jeeday talaaq looga jeeday in wax lagu furo looga danliyo altalaaqu marataani faimsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan haddii la wada joogayo iyo haddii la kala tegayaba waa in si wanaagsan ama loo wada joogaa oo ninku haweenayda u dhaqdaa si wanaagsan ama si wanaagsan uu u sii daayaa hadduu furayo waa inaanu xumayn waa inuu wanaajiyaan waa ixsaan u sameeyaa ixsaanka maxaa soo gelaya waxaa soo gelaya xuquuqdeeda maaligoo dhan inuu siiyo waxaa soo gelaya inaanu dhibaatayn waxaa soo gelaya inaanu ceebo dhulka u marin sidan bay ahayd iyo sidan bay ahayd iyo wax la midoo dadka marka uu yacni markaa kaga didinayo waa inaanu ka sheegin waxaa soo gelaya ziyaado maala inuu markaysagaa uu qalbigeeda ku kabaayo inuu ugu daro oo waxay waajibsatay ka dheeraada ixsaankay ka mid tahay ixsaankii wuxuu leeyahay mid waajib ah iyo mid sunno ah ayuu mid walba leeyahay aw tasriixun biixsaan talaaqu shareecada islaamka wuxuu ku yahay mid bannaan laakiin waa laga fiican yahay haddii aan markaa xaaladi kallifin oo wuxuu noqonayaa khilaafu alawla ama makruuh buu noqonaya karaahatu tanziih laakiin sida gaalada qaarkood ay qabaan inay xaaraan tahay ma aha waayo labadii qof marbaa dhici karta inay xuquuqdoodii aynay gudan karayn oo midkood laga yaabo ka kale xaqiisii inaanu gudan karin haddii qofka dumari ninka xaqiisa ayna gudan karin dariiq baa loo yeelay khulci la yidhaahdo oo aynay ku sabri karayn oo ku adkaysan karayn xaqiisana ka soo baxayn qalbigeedu noco waayo qalbiga ma soo dabbaari karto nin ay nacday oo aynan raalli ku ahayn oo ay karaahiyaysanayso in la yidhaahdo weligaa la joog oo markaa waxa weeye kama tegi kartid adna isma furi kartid isaguna markaa waxa weeye khiyaarkiisu kugu fura mooyaane furitaan ma lihid dee dhib baa ka iman karta darar iyo dhibaataa ka iman kara labadii qof inay islaayaan baa iman karta yacni midkood baa kakale ku cadaab mudan kara ama labadooda isku cadaab mudan kara xuquuqdii haddayna ka soo baxayn waa in dariiq loo yeelaa dariiqa loo yeelay waa maxay khulci baa la yidhahdaa waa inaad dalqadda ku iibsataa meherkeedii ku iibsataa dalqaddii baa iibsanaysa khulci baa la yidhahdaa xaalad eh, ka fursan waayo aynu u sabri karin haddaynay ku sugnayna inay iska dalbato khulci ma aha oo waa ku dambaabays waayo xadiis nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa laga soo wariyey almukhtalicaatu huna almunaafiqaat dumarka khulciga dalbadaa yani nooc nifaaqa ku sugan waa nifaaq camali munaafiqnimadii xagga camalka ayaa ku sugan oo bimacnaa akhlaaqiyaadkii iyo dhaqamadii munaafiqiinta dhaqan ka mida ah bay la timi baa laga tilmaamaya xadiis kale wuxuu sheegayaa oo ahlucilmi badani ay saxiixiyeen sunanada qaarkoodna ay soo wariyeen ayuma imra'atin sa'alat zawjaha atalaaqa fii hayri maa ba'sin faljannatu calayha xaraam waa xadiis saabit ah oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan qof dumaroo kasta oo ninkeeda weydiisata talaaq waxaan dhibaata ku sugnayn oo bimacnaa ay ku sabri karto waxaan dhib lahayn markaa ku dalabta markaa talaaq faaljannatu calayha xaraam jannadu xaaraam bay ka tahay ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ninka laftiisu hadduu qofka dumara xaqeedii aanu ka soo baxayn oo qalbigiisu u naco dee in la yidhaahdo markaa ilaaba ilaa ma furi kartid ee xaaraan baa furitaanku kaa yahay dee caqli iyo sharci toonna keensan maayo marka waxaa loo banneeyey inuu markaana si wanaagsan u sii daayo ayaa loo banneeyey xadiiska la soo wariye tilmaamaya abqad alxalaali ila allahi atalaaq wa daciif lam yasixa can inabiy sala allahu aleyh wasalam xalaal ilaahay agtiisa waxaa loogu nacay badan yahay talaaqa xadiiskaasi ma asixin waa daciif culamada muxadisiintuna waxay sheegeen inuu markaa nebiga aanu ka sugnayn ha yeeshee maadaama uu yahay guri burburaaya oo bulshadu ay ka kooban tahay guryo isu tegey guryahaas ay ka kooban tahay markaa tirada badan leh ee dhisan waa laga fiican yahay talaaqa in lala yimaado oo inta la yska dayn karo waa in la yska daayaa saas aawadeed waa makruuho waa laga fiican yahay in lala yimaado waa laga fiican yahay waayo ubadkii ayaa markaa dayacmaya yacni markaa waxa weeye dhibaata ayaa ka imanaysa marka inta la badbaadin karo in la badbaadiyo ayaa saxan allah waxa waxau yidhi walaa yaxilu lakum an ta'khuduu mima aataytumuhunna shay'an ila an yakhaafa an laa yuqiima xuduud allah idinma bannaana in wixii aad siiseenee mehera ah wax ka mida inaad ka qaadataan idinma bannaana inaad ka baqataan mooyaane xuduudda ilaahay inaad oogi weydaan oo bimacnaa xuduudda ilaahay waxaa loo jeedaa xuquuqdii laysku lahaa ee mid walba loo xadeeyey waxaa la rabaa mid walba xaqii lagu lahaa inuu ka soo baxo waayo xuquuq baa la ysku mutaystay mid walibaa ka kale ku leeyihi haddii laakiin xuquuqda laga baqo in la oogi waayo waxa bannaanaada khulci baa bannaanaada marka weliba xagga dumarka markay qofka dumar istidhaahdo xaqii ninka kama soo baxaysid oo xuquuqdiisii ma oogaysid xaalka caynkaasa ayay marka waxa weeye yacni dalbanaysaa dalqadda oo aynay markaa sidaa ku sabri karayn waana dhacday wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam dumarka qaarkood inay dalbadeen waxay ka cabanaysaa ninkeedii waxaanay odhanaysaa maa aciibu calayhi fii diinin walaa khuluq bal hadda insaafkii cadaalad eeg kuma ceebaynaayo xagga tadayunkiisa iyo diinkiisa uu ku camal falaayo iyo akhlaaqdiisa midnaba ceeb ka sheegi maayo hadday akhlaaqdiisu tahay waa akhlaaq fiican dhaqanka diinka uu ku dhaqmayaa isaguna waa fiican yahay maa acibu calayhi fii diinin walaa khuluq walaakinii akrahu lkufra fi lislaam ha yeeshee waxaan nacayaa yacni kufri baan nacayaa islaamnimada gudaheeda inaan kula imaado waxay u jeeddaa kufraanu alcashiir waa kufrun duuna kufrin ninka xaqiisa inaan ka daro aan ka soo bixi waayo oo xuquuqdiisa aan u oofin waayo aan ka baqayaa bimacnaa waxay tilmaamaysaa aniga qalbigaygun baa nacay laakiin ceeb xagga diinta iyo akhlaaqdaa ka sheegi maayo mar haddii qalbigaygu nacay oo karaahiyaysanayo oo markaysaga qalbigaygii markaa dee awood kuma lihi marka xuquuqdiisi kama soo baxaayo marka dee layga sii daayo marka wakhtiga ninkuna doonaayo qofka dumarina ay diidan tahay oo ay nacday oo ay ka taagan tahay wakhtiga noocaasuu khalcigu imanaya isagii waa doonaya waayo isagu markuu karaahiyaysto dariiqiisu dee waa inu iska furo furitaankiisana waxba lagu xidhi maayo la odhan maayo gabadhu waa inay ka raalli noqotaa inaad furto iyo wax la mida laakiin qofka dumar iyadu isma furi karto maadaama ayna isfuri karin xaaladda caynkaasaa khulciga loo yeelay saas aawoodee ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdaan wakhtiga ninkuna marka aanu doonayn gabadha iyaduna aynay doonayn marka waxba ma kala qaadan karaanba bacdu ahlicilmi ay yidhaahdeen laakiin wakhtiga isagu uu doonaayo laakiin iyadu ay diidan tahay waa noocay dadku yidhaahdaan qadakeen iyadu ay tahay xaaladda caynkaasa ayaa dalqadiiyo meherka la ysku iibinaya la ysku beddelinayo aayadda waxaa lagu magacaabay iftidaa falaa junaaxa calayhima fiima iftadat bih waxay isku furato dembi kuma qabto waxay isku furanaysaana waa maal maalkaasaa dalqadda lagu iibinaya ma odhanayso markaa qofka dumari maalkii waan saamaxay ama meherkii waan saamaxay odhan mayso waxay odhanaysaa yacni markaa meherkii dalqaddan ku iibsanaya waa inay tidhahdaa in labada la isku beddelanaayo waa in markaa la sheegaa ayna odhan marka waxa maalka waan saamaxay ama meherkii waan saamaxay ayna odhan bacdu ahlicilmi alfaadday eegayaan laakiin ahlucilmiga qaarkood oo markaysaga xagga macnihii maqsuudkun ka eegaya maadaama ay beddel loo jeedo walow lafdigu markaa ka beddelaadee madaahibta qaarkood way qabaan markaysa markaa inay iska noqonayso khulci laakiin madaahibta qaar baa adkaynaya oo alfaadda markaysa markaa eegaya marka fidaa inay tahay oo la isdhaafsanayo ama beddeltoo labada la kala beddelanaayo ama lagu iibsanayo tacabirta iyo wax la mida waa in markaa la cabbiraa xaalka caynkaasa ninku inuu markaa qaato maalkaas qofka dumar ina bixiso dembi kuma qabaan nebigu calayhi salaatu wasalaam qofkaa dumar ay u soo cabatay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ataruddiina calayhi xadiiqata beertiisii haddaba ma u celinaysaa haddii aad ka taagantaho markaa dee inuu sidaa kugu dalaaqo aad doonayso bimacnaa si e, beerta dalqadda lagugu dhaafiyo oo dalqadda yacni aad ugu iibsato waayo aqbashay ninkiina waxaa loo celiyey beerta uu markii hore meher uga dhigay siiyeyna ayaa loo celiyey isaguna furitaankii ayuu markaa sameeyey yaday madaahibtu isku khilaafsan yihiin yani ma talaaq baa khulcigu mise waa faskhi xadiiska bukhaarigana waxaa ku soo arooray watalliqaha tatliiqatan hal dalqad fur inkastoo a'immada xadiiska qaarkood maca kowniha fii saxiixi albukhaari ay markaysaga riwaayada ay culammada qaarkood cilleeyeen oo cillo ka sheegeen laakiin fii saxiixi albukhaari baa iyadoo musnada ay ku timid watalliqha tatliiqa hal dalqad fur isaguna sidii baa dalqadii uu ku furay dalqadii sidii ayuu ku furay marka taana saas yadaa weeye lafdiga xuduud oo aayaadkan ku sugan looma jeedo xuduuddii istilaaxiga ahayd ee kutubta fiqiga iyo lagu baabaysan jiray oo cuquubaat muqadara cuquubaatun sharciyatun muqadara lidunuubin makhsuusa loogama jeedo mawdican mawdicyadan loogama jeedo wax kastoo sharcigu xadeeya laga tilmaamaya alxaddu bayna alxalaal waalxaraam waa xad yani waxa weeye xuduudda qaarkoodna in laga tallaabo laga gudbaa laynoo diiday qaarna in loo dhowaadaa laynoo diiday tilka xuduud allahi falaa tactaduuha tilka xuduud allahi falaa taqrabuuha qaar waxaa la diidaya in loo dhowaado qaarna waxaa la diidaya in laga talaabo ayaa la diiday axkaamtii talaaqa iyadoo laga warramaya xuduuddii ilahay la sheegay axkaamtii soonka iyadoo laga warramaya xuduuddii ilaahay la sheegay abwaab kale ayaa saas ile ku soo arooraysa marka waxa weeye yacni xuduuddu lafdiga sharci ahaan markaad eego sharcan sida nusuusta loogu isticmaalay macnihiisu waa ka guda ballaadhan yahay siday fuqahadu u istilaaxeen istilaaxaan u isticmaalaan waa ka guda ballaadhan fain allaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xata tankixa zawjan hayrah ninku hadduu furo dalqadii saddexaad oo dalqaddii ugu dambaysay uu furo talaaqii uu dhammaystiro xalaal uma noqonayso ilaa nin kale soo guursado raajacsi wax la yidhahdo ma leh saddexa dalqoodba hadday dhammaadaan saas si leeg dibna uma guursan karo ilaa nin kale uu soo guursado raajacsigu waa dalqadda koowaad iyo dalqadda labaad baa la raajacsan karaa laakiin saddexa dalqood hadday dhammaadaan raajacsi ma jiro sunnadana waxay tahay in markaa waxa weeye mid mid loo furo aan dalqadaha la israacraacin wakhtiga saddexa dalqadood mar keliya la wada ridana fuqahada khilaaf baa kolay yaro dhex galay inkastoo jamaahiirtu ay qabaan saddexduba inay dhacayaan ay saa qabaan laakiin bacdu ahlicilmi oo odhanayaa jira haddii marka waxa weeye lafdigu markaa lafdi keliya lagu wada furo ama mar keliya la israaciyo saddexa dalqadood waxay u dhacaysaa dalqad sida ibnu taymiya iyo ibnu qayim iyo marka ay mareen iyo taa'ifo kaleo culammada ka mida laakiin madaahibta badankoodu jamaahiiru ahlicilmi afarta madhabood ay ka mid yihiin waxay qabaan in saddexa dalqadood haddii markaa la furo oo lafdi keliya la isku raaciyo inay saddex u dhacayso calaa haadaa way gelinayaan fain allaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayra jamaahiru ahlicilmi halkaasay gelinayaan khilaafka markaa culammada kale ee markaa siday mareenna iyo xadiiska muslim ay daliishanayaan waxa weeye waa mas'alo iyaduna macruufa weeye hadda markaa tafsiilkeeda ma gelinno laakiin ishaarada ayaynu ku dhaafaynaa yani taas marka inaan dalqadaha la israacin baa fiican oo marka dalqad dalqad loo furo sidaasaa marka waxawn yani marka yani fiican saasaana marka waxa weeye kaadsiyihi ku jira iyo hubsashadu waayo waxaa dhici karta qofku intuu israaciyo hadhow inuu iscilkaambiyo duruufaa jiri kara uu isu cilkaami karo ubad baa jiri kara laba qofaan kala maarmi karin baa iman kara marka waxyaalo badan baa ka iman kara sidaas aawadeed dalaaqa waa inaan lagu degdegin yacni ninku markuu cadhoodo inuu dalaaqa markaa ku cadho burburo maaha markiiba dalqadda la soo gudo ya yacni taas iyada waxa weeye waa arrin aan fiicnayn weeye marka waa in aad iyo aad marka laysga jiraa waayo kelimaad caqdi ah bay qofka dumari kugu xalaal noqotay kelmad tidhina waa kaaga xaaraan noqonaysaa saas aawadeed in afkaaga ka adkaato oo waxa weeye marka dalaaqa marka aanad ku cadho burburin ayaa marka waxa munaasiba oo la layska ilaaliyo markaysaa in lagu dhawaaqo wax laga fursan waayey oo qofku marka uu go'aan uu rogrogay oo ka fiirsaday yacni ku sameeyey mooyaane waa inaanu marka waxa weeye eh, si kale aanu talaaq ugu dhawaaqin waxaa jirtay qof dumara oo wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam joogtay markaa ninkeedii ayaa wuxuu furay dalqaddii ugu dambaysay buu furay rifaacat alquradi ninkii la odhan jiray waa rifaacatu bnu wahbi bni catiik alquradi wuxuu qabay qof dumara oo ay ilmaadeen ruma yihiin ayuu qabay qofkii dumar ahayd ee uu qabay ayuu dabeedna dalaaqay dalqadiina waa dhammaadeen riwaayada muslim saxiixa ku soo wariyay waxay tilmaamaysaa wuxuu furay aakhira dalqadii ugu dambaysay saddexda dalqadood markaa saddexda dalqadood isma raacin fuqahada qaar baa waxay dooneen xadiiskaa inay u deliishadaan saddexda dalqadood ee lafdi waaxida ama mar keliya la furo in qofka dumara saddexduba ay dhacayaan laakiin wax kaloo loo deliishadaba kolle xadiiskaasi daliilu ma aha waayo xadiiskaas riwaayaadkiisu waxay caddaynayaan inaan dalqadahaas israacin ee dalqadii ugu dambaysay saddexaad inuu furay kadib markaa qofkii dumar ahayd waxay guursatay nin la yidhaahdo cabdiraxmaan ibnu zabiir la yidhaahdo ayay guursatay cabdiraxmaan ibnu zabiir bifatxi zaayi zubayr ma aha ninkii bay dabeedna markaa ka cabatay iyadoo ka cabanaysa ayay nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam waxay ku tidhi wax kale la jirkiisa ma ahaan laysa macahu ilaa hudbatu sawm maradaa faraqeeda ninkan waxba islama haya bay tihi maradaa faraqeeda waxaan ka duwanayn eh, ayuunbaa weheliya yaani waxba islama haya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi turiidiina an tarjicii ila rifaaca ama waxaad rabtaa inaad ku noqoto ninkii rifaaca ninkii hore inaad ku noqoto miyaad doonaysa laa xataa taduuqii cusaylatahu wa yaduuqa cusaylataki kuma noqonaysid ninkaa hore ilaa adiguna malabkiisa yar aad dhadhamiso isaguna malabkaaga yar ilaa uu dhadhamiyo oo bimacnaa galmo xaqiiqiya ay dhacdo ku noqon mayse cusayla waa tasghiiru casal casal waa malabka cusaylana waa tasghiir waa ismi musahar ah waxaa cusaylo looga cabiray cusaylada waxaa looga jeedaa galmadaa loo jeeda waxaana cusaylo looga cabiray oo loo tasgiiriyey yacni in yar oo jimaac ah ilaa ay dhacdo kuma noqonayso ninkii hore marka mujarad alcaqdi yacnii guurinta keliya loo guuriyey eh, ninka qofka dumare loo guuriyey oo caqdiga lagu xidhay kuma xalaaloobayso ninkii hore uguma bannaanaanayso ee waa inuu jimaac xaqiiqiya u dhacaa walow haba yaraadabe marka culammadu waxay yidhahdeen cusayla waa majaazun can qaliil iljimaac id yakfii qaliilu lintishaar cusaylada in looga jeedo jimaacana xadiis baaba caddaynaya imaam axmed oo khayruhu soo wariyeen oo sheegaya alaa ina alcusaylata aljimaac cusayladu waa galmada waa galmada weeye marka xadiiskaasi markaa sidaas yada ah ayuu markaana ku yimi xadiiskaasi markaa wuxuu caddaynayaa waa inay laba shay israacaan guurinta markaa ninkaa loo guuriyey qofka dumara iyo galmo uu u galmooday labaduba waa inay dhacaan kadib markaa hadduu ninkaasi talaaqo furo dabeedna ay ka cadad baxdo kii hore waa u bannaanaanaysa weliba maxlalaaddu waa midaan bannaanayn oo maxlalaaddu waa xaaraano ma bannaana maxlalku wuxuu yahay qofka dumara markaa dalqaduhu ka dhammaadaan lagu qabaa oo saddex dalqadoodba ay dhammaadaan fa in tallaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayra in la yidhaahdo mid baa eh, loo guurinayaa oo yacni markaa lagu nikaaxinaya dabeedna laba habeen bay ninkaa wada hoyanayaan dabeedna wuu furayaa qaabka noocaasa oo uga jeedo inuu markaa odaygaa u banneeyo islaanta oo u xalaaleeyo waa maxlalaad nabigu calayhi salaatu wasalaam waa nacdalay lacana rasuulu sala allahu alayh wasalam almuxallila waalmuxallala lahu rasuulku wuxuu nacdalay calayhi salaatu wasalaam ka wax maxlalaaya iyo ka loo maxlalayo labadaba axaadiis mutacadida ku timi waa xadiis saxaaxa oo saxaaba ah, kala duwani soo wariyeen waxaanu nebigu ku magacaabay calayhi salaatu wasalaam ataysa almustacaar orgiga amaanada ah yacni si uu dadka marka waxa weeye arrinkaa eh, yacni uga didiyo oo aynay ula imanin wuxuu ku magacaabay ka wax maxlalayaa inuu ka dhigan yahay orgi ammaane ah ama orgi toobalcaara inuu ka dhigan yahay yacni shabbahay marka maxlalaaddu waa mid xaaraanan bannaanayn fain in tallaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan khayra markaa kaas guursaday ee kale markuu soo talaaqo soo furo oo deedna ay ka cadadbaxdo hadday dib isu guursadaan waa u bannaan tahay falaa junaaxa calayhima an yataraajaca in dannaa an yuqiima xuduud allah taraajuca waxaa loo jeedaa guuray isguursadaan inay isugu noqdaan oo caqdi la ysu guurinayo bay aqbalayaan labaduba markaa sidaasaa laysugu guurinayo taraajuc baa laga cabbiray taraajucaasi wuxuu ku dhacaya binikaax in dannaa an yuqiima xuduud allah sidii inay wax ka beddelayaan hadday maleeyaan oo xuduudda ilaahay inay oogayaan oo mid waliba ka kale xuquuqdiisa ka soo baxaayo hadday sidaa u badiyaan yani dib way isu guursan karaan dib waa isu guursan karaan waayahay allah waxau yidhi aalaaqu marataan aalaaqu ay tatliiqu aladii yuraajacu bacdahu furitaanka dabadii la raajacsan karo qofka dumara marataani waa laba mar ay isnataani waa labay la mid tahay laakiin marataanka waxaa looga cabiray inay fiican tahay laba mar oo kala duwan in la kala ridaa inay fiican tahay laakiin waxa ay markaa jamaahiiru cilmi yidhaahdeen farqi ma kale lahaa haddii mar la wada rido iyo haddii markaa laba mar oo kala duwan la kala rido laakiin daa'ifa min ahli cilmi baa waxay leeyihiin dalqadi dalqad ma raacdo waa in markaa laba goor la kala ridaa laakiin khilaafkeedu waa yaryahay hmm, waa qiil yar fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan ay fa calaykum korkiinna waxaa ku sugan oo ku waajiba marka labadaa mar ay dhacaan labadaa dalqadood ay dhacaan imsaakuhunna bacdahu bi an turaajicuuhunna inaad haysataan dumarkii yani intaa dabadeed tatliiqa ama furitaankaa dabadeed inaad haysataan oo ku haysataan bian turaajicuuhunna inaad soo raajacsataan aad ku haysataan yani suuradeedu waxay ku dhacaysaa inaad raajacsataan waa baa taswiir waxay ka dhigan tahay suuratu dalika an turaajicuhun taa suuradeedu waa inaad raajacsataan yacni soo ceshataan qofka dumara oo nikaaxii ku soo celisaan intay ciddada ku jirto markay caddadbaxdo dabadeed hadday laba dalqadood keliya furmeen dib buu u guursan karaa guurkii hore la mida guurkii hore la mida ayuu dib u guursan karaa laakiin raajacsiga hadda marka waxaa tan gacanta ugu jirtaa waxay tahay waa tii raajacsiga faimsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan ama si wanaagsan u haysta oo soo raajacsada intaynay cadad bixin ama si wanaagsan usii sii daayo bimacruufin waxaa ku haysataan markaa samafalis iyo wanaajin ku haysta ama imsaak yacni ku dheehan bimacruufin macruuf ku dheehan si wanaagsan oo la yaqaan oo aan dhib lahayn ku dheehan dhibaatayn lahayn min hayri diraarin iyadaan la dhibaataynayn dhibaato ka maranta aw tasriixun ama sii dayn ayaa korkiinna ah irsaalun lahunna inaad sii daysaan oo dirtaan biixsaanin si wanaagsan aa u sii daysaan ama biixsaanin tasriix aad sii daysaan tasriixaasoo multabisun biixsaanin ixsaan ku dheehan ama biixsaanin aad ku sii daysaan oo tasriix aad ku tacalluq siiso biixsaanin aad ku tacalluq siiso tasriixa yacani labadaa mid inaad yeeshaan baa idin saaran ima wa ima ama si wanaagsan u qaba u haysta oo wanaajiya oo dhaqan wanaagsan kula dhaqma ama si wanaagsan u sii daayo u dira walaa yaxillu lakum idinma xalaalaha ayuha alaswaaju ragow yani ragga dumarka qabow an ta'khuduu inaad ka qaadataan mima aataytumuuhunna waxaad siiseen xaaluu ka mid yahay min almuhuuri oo meherra ah shay an waxba inaad ka qaadataan idinma xalaalaha oo idinma bannaana meheradii aad siiseen wax ka mida inaad ka qaadataan idma bannaana idaa tallaqtumuuhunna markaa furtaan ilaa an yakhaafa inay ka baqaan mooyaane istisnaagan culamada qaarkood waxay ka dhigaan munqatic qaarna waxay ka dhigaan muttasil muttasil haddii laga dhigo waxay noqonaysaa yacni markaa marnaba markaa waxba kama qaadanaysaan ilaa an yakhaafa ilaa an yakhaafa an laa yuqiima xuduud allah xaalkaa mooyaane haddii markaa istisnaaga munqatic laga dhigo siday culamada qaar mareen waxay noqonaysaa laakiin an yakhaafa xuduud allaahi yani ha yeeshee hadday xuduudda ilaahay inay oogi waayaan ay ka baqaan yacni markaa waxa u bannaan inay markaa waxa weeye wax kala beddel kala qaataan baa u bannaan ilaa an yakhaafa istisnaaga itisaal ku fasir ilaa an yakhaafa inay ka baqaan mooyaane xaal axwaasha ka mida inay markaa ka qaataan wax meheradoodii ka mida inay ka qaataan uma bannaana ilaa an yakhaafa inay zawjaanku ka baqaan mooyaane ay zawjaani labada marka isqabaa ninkiiyo qofka dumara isqabaa inay ka baqaan mooyaane anlaa yuqiima inay oogi waayaan ay ka baqaan xuduud allahi ilaahay xuduuddiis ay anlaa ya'tiya xuduudda ilahay inay oogi waayaan maxaa loo jeedaa ay anlaa ya'tiya inaynan la imanayn ay ka baqaan oo samaynayn bima xaddahu lahuma wuxuu ilaahay u xadeeyey oo min alxuquuqi xuquuqa xuquuqdii mid walba ka kale loogu xadeeyey inay la iman waayaan inay ka baqaan mooyaane yacni mar kale inay waxba ka qaataan inaad wax ka qaadataan idinma banaana wa fii qiraa'ati yukhaafaa qiraa'o kale waxaa la akhriyey yukhaafaa oo mughayaru siiqa loo bineeyo bilbinaa'i lilmafcuul ficilka loo bineeyo mafcuulka loo bineeyo mafcuulu bihiga ilaa an yukhaafa in laga baqa mooyaane fa anlaa yuqiima anlaa yuqiima oo ka dambaysaa badalu shtimaal waa badalu ishtimaal weeye min aldamiiri fiihi damiirka ku sugan badalu ishtimaal buu ka yahay yukhaafa marka qiraa'ada la akhriyo waxay badalu ishtimaal noqonaysaa markay qiraa'adan kale lagu socdo maaha qiraa'adan marka musxafka inoogu sugan maaha laakiin qiraacada kale marka lagu socdo ba badalu ishtimaal noqonaysaa ilaa an yukhaafa in looga baqa mooyaane marka cidda ka baqaysa la qariyey wa'ayo waa wulaaddii ama qudaaddii waa dadkii xukumayey ee wulaadda ahaa ama u dhexda ahaa ee xakamaanka ahaa ama qudaadda ahaa in looga baqa mooyaane labada ah marka alifu tasniyaha ayaa wuxuu yahay naa'ib faacilkii buu yahay cidda ka baqaysaana ee aan la sheegine la xadfayna waxay noqonaysaa alqudaatu walwulaa madaxdii bay noqonaysaa ama qaadiyadii ama xakamaankii bay noqonayaan in looga baqo mooyaane labadooda ka bedelo anlaa yuqiima in looga baqo bedel ijtimaalkana waxa la yidhahaa shayga markaysagaa daatadiisu waxay koobsanaysee ku sugan aan lafteedii ahayn markaa tidhahda acjabanii zaydun cilmuhu acjabanii waxa i cajabiyey oan la dhacay zaydun ninka zayd la yidhaahdo ka bedelo cilmuhu cilmigiisa i cajabiyey cilmigiisu waa wuxuu koobsanayo isaga ku dhex sugan karamuhu baa i cajabiyey haddama aragta fasaaxatuhu baa i cajabiyey kullu daalika waa wuxuu koobsamay shajaacatuhu baa i cajabiyey waa wax ku sugan marka waxa weeye in labadooda looga baqa mooyaane anlaa yuqiima xuduud allahi inay xuduudda ilahay aynay oogeyn xuduudda ilahay inay oogi waayaan waa waxay koobsanayaan daatadoodu badluijtimaal saasaa loo yii marka waxaa badluijtimaal ka too laga bedelaya min adamiiri fiihi damiirka ku sugan yukhaafa qiraa'adaasay markaa u taallaa badeluijtimaalku ee wa quri'a bilfawqaaniyati fi lficlayn waxaa la akhriyey yani markaa fawqaaniyana waa la akhriyey oo bimacnaa tacdii labada dhibcood xagga sare ku lahaydna waa la akhriyey ilaa an takhaafa marka waxay noqonaysaa markaana khitaab iyaga lala khitaabaayo inaad ka baqataan mooyaane ya yakhaafa zawjaanku inay ka baqaan siday haa'ib yihiin oo kalea laga warramayey takhaafa inaad ka baqataan labadiinnan isqabaa inaad ka baqataan mooyaane waxay noqonaysaa in labadooda lala khitaabayo markaana laakiin qira'adaasi waa shaaddo waxaanu kugu tilmaamay inay shaaddo tahay wa quri'a ayuu ku yidhi waayo qaacidadaisu waxay tahay hadduu fii qiraa'atin yidhaahdo amaba uu sheego sida iyo sidan yacni uu tilmaamo qiraa'adu waa sabci laakiin hadduu markaa u yidhahdo wa quri'a wuxuu istilaaxiisu yahay inuu shaaddo ay tahay inay shaaddo tahay waa yahay fain khiftum an laa yuqiima xuduud allaahi fain khiftum haddii aa ka baqataan yacni kuwiina qudaadda ama wulaadda ahw ama u dhexeeyo anlaa yuqiima inay oogi waayaan haddaad ka baqataan xuduud allaahi xuduuddii ilaahay oo xuquuqdii loo kala xadeeyey inay ka soo bixi waayaan oo oogi waayaan haddaad ka baqataan falaa junaaxa calayhima fiima iftadat bih wax dembiga kuma qabaan korkooda waxay isku furato qofka dumari nafsaha nafteeda ay ku furato fii maa fi ladii kii iftadat ay isku furato bihi maagaas ay isku furato kaa oo yani nafsaha nafteeda ay ku furato oo min almaali maal ah ay ugu furanayso liyutalliqaha inuu furo daraaddeed ay ugu furanayso maalkaa waxay u bixinaysaa si u furo markaa dee markay maalkaa bixiso oo khulcigaasi dhaco madaxeedii way hanatay ninkaa way ka madax bannaanaatay wax raajacsiya kuma leh hadhow isagoo beddel qaatay oo dalqadda markaa lagaga iibsaday xoolo ama meherkii lagaga iibsaday inuu hadhow yidhaahdo antaa taco oo yidhahdo waa raajacsaday looma baahna oo mana noqonayso inuu yidhahdo waa raajacsaday raajacsi ma leh mar hadduu khulci yimaado oo dalqaddan xoole lagaga iibsaday raajacsi ma laha wuu iska hadlay hadduu yidhaahdo ciddadii waa ku jirtaa yacni wakhtiga noocaas ee ciddada ku jirto dib waa u guursan karaa hadday isku raalli noqdaan laakiin waxa weeye dee wuxuu ka doonayaa weligeedii sidii markii hore loogu guuriyey si la mida baa loogu guurinayaa ama ciddada ha ku jirto ama yaynay ku jirin waa isku mid isaga nisbadiisa waayo isaga ciddadu ka mancin mayso guurka inuu dib u guursado marka dib waa u guursan karaa hadday gabadhii markaa ay tanaasusho oo ay raalli ku noqoto ninkan markaa inay isku noqdaan dib baa loogu meherinayaa guurkii hore la mida walow ciddadaba ha ku jirto ama ha ka baxdo laakiin wax raajacsi la yidhahdo ma yeelanaayo mar haddii dalqaddaas yacni markaa xoolo lagaga iibsaday madaxeedii oo dhammaystiran bay hanatay wax raajacsiya kuma leh hadday tanaasushoo dib ugu raalli noqoto waa inay dib isu guursadaan oo dib loogu meheriyaa oo dib loogu nikaaxiyaa guur markaa waxa weeye shuruudiisii dhammaystirtay laakiin wax raajacsiii waa gubtay fain khiftum an laa yuqiimaa xuduud allahi falaa junaaxa calayhima fima iftadat bih nafsaha min almaali liyutalliqaa ay laa xaraja cala azawji fii akhdih wax dhibi korkiisa kuma sugna ninka oo dembi kuma qabo fii akhdihi qaadashada uu maalkaa qaadanayo dalqadda lagaga iibsaday zawjaduna markaa dembi kuma qabto fii badlihi bixinta ay maalkaa bixinayso oo xaaraan buu kaa yahay oo laaluush baad bixisay iyo wax la mida la odhan maayo labada midna dembi kuma qabo tilka taa la soo sheegay alaxkaamu almadkuura axkaamtaa la soo sheegay xuduudullah waa xuduuddii ilaahay waa xadadku allah dhigay xuquuqda uu sidaa ku xadeeyey falaa tactaduuha ha ka xadgudbina waman yatacadda xuduud allahi faulaa'ika hum aldaalimuun waman yatacadda ku kastoo xadgudba xuduudallaahi xuduudda ilaahay ka xadgudba fa ulaa'ika kuwaasi hum aldaalimuuna kuwa xadgudbay weeye fa in tallaqahaa hadduu furo ninkii hore azawju zawjkii ayaa furay bacda sanatayni laba dalqadood dabadeed buu furay isagoo laba dalqadood hore u furay culamada qaar baa leh dalqaddii saddexaad waa tan dalqadda saddexaad waxa marka ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen ijmaac wuxuu ku sugan yahay inay dalqadda saddexaad tahay aw tasriixun biixsaan waana sida marka abu cumar ibnu cabdilbar waa siduu markaa sheegay oo uu yidhi waajmaca alculamaau cala ana qawlahu tacaala aw tasriixun biixsaan hiya dalqat ahaalisatu bacda dalqatayn culamadu waxay ku ijmaaceen saaxib saaxibuulxashiyana waa soo naqlinaya isagoo qurdubi ka naqlinaye culammadu waxay ku ijmaaceen aw tasriixun biixsaan inay tahay dalqaddii saddexaad in labada dalqadood ka dambaysay wa iyaha cuniya biqowlihi tacaala fain dallaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayra iyadaana looga jeedaa dalqadda fain dallaqahaada dambe waxay u dhacaysaa dalqaddaa saddexaad culamada qaar baa le dalqadda saddex halkan baa lagu sheegay culamada qaarna taa horay markaa yidhaahdeen calaa kulli xaal fain dallaqahaa waxay noqonaysaa dalqaddii saddexaad yadana in laga tilmaamaayo iyadoo hore loo soo sheegay fain dallaqahaa hadduu furo markaa ninkii azawju zawjkii ayaa furay qofkii dumar ahayd hadduu furo bacda sanatayni laba dalqadood dabadeed buu furay jamaahiirtu waxay leeyihin hadduu saddex dalqadoodba israaciyana waa la mide falaa taxilu lahu min bacdu falaa taxilu lahu ninkaa hore uma xalaal noqonayso mutalliqaa dalqaduhu ka dhammaadeen uma xalaal noqonayso min bacdu ay min bacdi dalqati saalisa dalqadda saddexaad dabadeed xalaal uma noqonayso raajacsiya guurtoonna uguma bannaana xataa tankixa ilaa ay guursato ay tatazawaja zawja nin ay guursato hayrahu aan isaga ahayn nimaan isaga ahayn ilaa ay soo guursato eh, kii hore uma xalaal noqonayso wa yata'ahaa ninkaasina weliba u tago u galmoodo kama fi alxadiisi aladii rawaahu shaykhaan sida ku sugan xadiiskii ay soo wariyeen labada shiikh ay soo wariyeen labada shiikh waxaa loo jeedaa cilmulxadiis marka laga warramaayo ashaykhaan haddii la yidhaahdo bukhaari iyo muslim baa loo jeedaa bukhaariiyo muslim ayaa loo jeedaa shaykhaanku dee waxay ku kala duwan tahay fununtay culammadu yidhaahdeeno yacni waxa weeye marba shaykhaanka markaa baab baa loo isticmaalaa macno loo isticmaalaa haddii xagga saxaabada la yidhahdo shaykhaan abubakar iyo cumar baa loo jeedaa haddii xagga xadiiska markaysaa shaykhaan la yidhahdana waxaa loo jeedaa bukhaari iyo muslim haddii xagga marka waxa weeye naxwaha yacni shaykhaan la yidhaahdo khaliil iyo siibawahi baa loo jeedaa haddii xagga madaahibta shaaficiye markaa la yidhahdo madhabka shaaficiye oo kale raaficiya nawowi baa loo jeedaa haddii xagga maalikiyada markaa la sheegaayo yani waxaa loo jeedaa yacni qaabisi iyo khayrawaani baa loo jeedaa haddii madhabka xanafiyada shaykhaan la yidhaahdo abu xaniife iyo abu yuusuf baa loo jeedaa haddii madhabka xanaabilada markaa shaykhaan la yidhaahdo ibnu qudaame iyo majd ibnu taymiya abulbarakaat ayaa loo jeedaa marka abwaabta ayay ku kala duwan tahay bacdi waa nadmiyey ama markaysaga nadmi ku cabiray yani markaa taa iyagoo tilmaamaya musطalaxu shaykhayni cinda alculamaa mukhtalifun xasba alfunuuni faclama fa fii fasidiiqun cumar uma albukhaari muslimun cinda alahar nucmaanu yacquubu lada alaxnaafi walqaabisi walkhayrawaani alwaafi limalikiyati wa araafici waalnawawiyu bayna fiqhi shaafici wabnu qudaamatin wamajdun cuniya fi lxambariyi uma fi naxwi ciya khaliilan lxibra wa siibawayhi um fii falsafatin mantiqin id matarum abuu caliyin macahu lfaaraabi faxfad can talbiisi wdiraabi wuxuu yidhi markaa sheekhu wayada'aha ayuu qadaray waa tawdiixu caddaynaayo xadiiskaana laga qaatay sheekhaanku soo wariyeen bukhaari iyo muslim fain allaqaha hadduu furo markaa zawjka labaad ay falaa junaaxa calayhima wax dembiga korkooda ma ahaan ay izawjati wazawji alawal ninkii hore iyo qofkii dumar ahayd an yataraajaca inay isku noqdaan ilanikaaxi guurkii ay ku noqdaan ila annikaaxi guurkii ay ku noqdaan bacda inqidaa'i alciddati ciddadu markay dhammaato dabadeed inay isku noqdaan oo dib isu guursadaan dembi kuma qabaan laakiin waa guur la mida kii hore oo shuruuddiisii dhammaystirtay in dannaa haddii ay u maleeyaan an yuqiima inay oogayaan xuduud allahi xuduudda ilaahay inay oogayaan hadday u maleeyaan wa tilka taa la soo sheegay almadkuuraatu axkaamtaa la soo sheegay xuduud ullaahi xuduuddii ilaahay weeye yubayinuhaa xaalu ilaahay caddaynaya xuduuddaas liqawmin wuxuu caddaynayaa dad yaclamuuna garanaaya ayuu allah u caddaynayaa ruux baa wuxuu leeyahay nin baa wuxuu qabaa afar dumara mid buu hoos u furayaa umana sheegaayo inuu hoos u furay mid kalena hoos buu guursanayaa taa hore uma ogeysiin inuu furay talaaqii ma ogeysiin meherkiina ma siin taas yacni qaabka noocaasa in la sameeyaa waxay noqonaysaa mid marka waxaa khalada ayay noqonaysaa waxaa kaloo jirtaa yacni nisaab baa jira ragga uga bannaan dumarka afar dumara wax ka badan guur kuma kulmin karo waa nisaabka ragga uga bannaan dumarka nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga xaaladiisu waa khaas waa khusuusiya laakiin mu'miniinta kale ee nebiga ka soo hadhay dhammaantood afar dumara wax ka badan meher iskuma keeni karaan hadday dhacdo markaa nin inuu afar dumara qabo mid shanaad ma guursan karo mid shanaad ma guursan karo isagoo qaba wakadaa hadduu dalaaqay oo dalaaqeeduna uu rajci yahay ciddadiina ay ku jirtana ma guursan karo mid markaa shanaad waxay ka dhigan tahay afar inuu qabo dee intuu ka cadadbaxayo yaa ila way dhici kartaa raggu inay ciddo ku jiraan <laughs> ilaa intuu ka cadadbaxayo bimacnaa haweenaydiisu ilaa intay ka cadadbaxayso mid kale ma mehersan karo hadday waxa weeyaan markaa talaaqu rajci yahay qowlan waaxidan ishkaal ma leh hadday xataa baa'in tahay culamada qaar baa yidhi markaa waxba ma guursan karo laakiin taa kale iyadu markaa layslama ogolaa laakiin inta talaaqu hadduu rajci yahay talaaq raajacsan kara yahay intay ciddada ku jirto marnaba xalaal uma aha inuu haweeney kale guursadaa waayo waxay ka dhigan tahay mid shanaad inuu ku daray taa markaa waxn yacni talaaqeedu rajciga yahay ee ciddada ku jirtaana xukmu zawjay leedahay nisaabkii waa ka buuxaa boosuma bannaana boosuma bannaana suurada hadda su-aashu ku saabsan tahay qofkan dumar ee hoos loo furaayo ee ninkun iska ilaalinayo iyaduna sawjada isu qabtaa iyadiina aan loo sheegin xuquuqdeediina aan la siin aan lana fasixin oo la sii daynin taa lafteedu markaysa markaa dulmi weeye lagu tacaddiya tacaddi lagu samaynayo yacni waxa weeye xaqeedu wuxuu ahaa in loo sheego haddii markaysa markaa waxaan yacni markaa la furay madaxeeda markaa waxaan yani loo sii daayey dee in markaa laga qariyo oo siran uu sidaas sameeyo yacni markaa waxa weeye mid u bannaan ma aha wuxuu noqonayaa nooc dulmiya inuu markaa samaynayo ayuu noqonayaa laakiin tan kale markaysa marka intay ciddada ku jirto waxay noqonaysaa nisaabka waa ka buuxaa talaaqu hadduu rajci yahay ishkaal male inuu nisaabka ka buuxo ilaa intay ka baxayso wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk